الحديث الرابع والعشرون حديث كاللواتن يأفرية عن أم علقمة وروى مالك الإمام مالك وكوري عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها عائشة مولاه بإيات أنها أم علقمة قالت وحي تركان النساء الدمر وحي أهايين يبعثن قوة إلى عائشة عائشة وحي أدري جرين عائشة رأس أم المؤمنين أه ilaa caaishata waxay u diri jireen ummi lmuminiina ee muminiinta hooyadood ah caaishu bidirajati weel weelkoo fiihaa dhexdeeda alkursufu suuf uu ku jiro kursafadaasoo fiihi suufka dhexdiisa asufratu boorboor uu ku sugan yahay oo min dami lxaydi dhiigga xaydka ah yas'alnahaa caaisho xaalay wax ka weydiinayaan cani ma gaarnay wakhtigan tuka fataquulu lahunna waxay ku dhihi jirtay laa tacjalna ha degdeginina xataa tarayna ilaa aad aragtaan alqasata albaydaaa biyaha cad turiiddu waxay uga jeedaa bidaalika hadalkaas adduhra daahir noqosho min alxayd xaydka laga daahir noqdo gabdhaha saxaabada taabiciyaadka aaday ugu dadaali jireen axkaamta marka aad muhiimka u ana ah waxaa ka mid a ah gabadhi inay kala taqaan waktiga ay daahirka iyo waktiga kale sababtoo salaadii soonkii arkaanta islaamka ku xidhan markaasay waxay samaynayaan gabdhaha suuf yar ayay ku soo tirayaan dhacaanka ka socda dhacaan oo biyo dhiig ku dhex jira ah suufay ku soo tirayaan waal yaroo la yidhaahdo diraja waal yar oo atarka iyo waxyaalaha yaryar ay ku riday jireen weelkaasay suufkii kusoo dhex ridaay caaishay tusaan waxay leeyihiin dhiiggii heerkaasuu maraahe ka war dhiiggiyaa socday hadda dhacaan yaro gaduud yaru ku jiro aa weli socdaa ka waran caaisha ma la gaara waktigaan tuka lahayn oo daahir noqo lahay markaas caaisha waxay ku leedahay degdegnina jooga ilaa aad aragtaan biyo cad oo rixinku soo daayo marka fiiri sufradii iyo kudradii cadadii ka midta markaas maxaa yeele weli ma daahir noqon waxay leedahay caadadiiyo ka midii arrintaanu iyo suga ha degdeginina ha dhihnina waa tukayna haddeer ilaa aad aragtaan biyo cad oo rixinku soo daayo waxaa la mida ah hadday arkaan qallayn marka halkaas maxaa caddaatay sufrada iyo kudrada oo ah dhacaan gaduud yeeru ku jiro intaan gabadhu qubaysan hadday aragto caadadiiu ka mid yahay waa joojina weli waa sugay weli ma daahir noqon laakiin markay biyaha cad aragto ama uu maxalkii qalalay hubsato oo ay qubaysato kadib hadday aragto waxba kasoo qaad male kasoo qaad waxba male salaadeeday waran wadane intaas wey warawaa maaliku imaam maalik wuxuu ka wariyey can ummi calqama mawlaata caaisha radi allahu canhaa annahaa ummu calqama qaalad waxay tidhi kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen yabcana kuwa u dira ilaa caaishata caaisho umilmuminiina muminiinta hooyadood ah, bidirajati weelka dirajada leha waa weel yaro casarkay alaabaha yaryar dumarku ku rida jireen dirajadoo fiiha dhexdeeda alkursufu suuf uu ku jira waa cutbiya suuf yaray ku soo tireen dhacaankii waxay rabaan inay ogaadaan calaamadan macaadadii weli ka mid tahay biyo yaroo gaduud ku jiro aa socda ma la gaarin waktigaan daahir noqonay mise lama gaarin ay marka iyadoo sufra ku jirto suufkaasoo fiihi suufka dhexdiisa asufratu boorboor yar uu ku jiro oo min damil xaydi dhiiggii xaydka ka mid a yas'alnahaa xalay caaisho gabdhuhu ku weydiinayaan cani salaad oo leeyihin ma la gaaray wakhtigii salaadda waajib lagu eheed mise lama gaarin ay leeyihin fa taquulu caaishana waxay ku leedahay lahunna dumarka laa tacjalnaa ha degdeginina ay leeda ah, ha degdeginina weli daahir ma adnaan noqone ha degdeginina ay leeda marka inta dhacaan dhiigba ka muuqdo wax yaru gaduudu ku jira intuu socdo weli dhiigga cadadaa socdo weli dhiigga cadadaa socdo ha degdegnina ilaah xataa tarayna ilaa aad ka aragtaan alqasata albaydaa biyaha cad turiidu waxay ula jeedaa bidaalika biyaha cad adduhra daahir noqoshada min alxaydi laga daahir noqdo ilaa aad ka daahir noqotaano ama maxalku qalaalo ama biyo cad uu soo daayo suba ay leedo rawaahu maaliga ku wariyey fi lmuwada raqamka boqol labaatan iyo toddoba wuxuu fasira dirajada xaal leeyahay wadirajatu qaala ibnu casiir wuxuu ku yidhi fi nihaaya fii qaraa'ib alxadiid haakadaa sidaasaa yurwaa loo wariyaa bikasri daali daalka waa la hoos dhigaa diraja wa fatxi raa ra'dana waa la kordhigaa diraja jamcu durji weeye wa huwa durjigu kasafadi waa weel asaqiiri oo yar oo tadacu ay ku ridato fiihi dhexdiisa almar'atu haweenaydu khifa mataaciha alaabteeda yaryar iyo wadiibiha waxyaalaha carfaya wa qiila waxaa la yidhi innamaa huwa dirajadu bidurjati weeye oo dirajo loo akri durja loo akrinaa qolo kalea yidhahdeen taniiu durjin durjinoo mudakara taniikiisii weeye wa qiila la yidhi innamaa wax kalimaan hiya durjatu bidamya la aqriyey wa jamcuhaa duraj wa asluhu asalkiisuna ashay-u shay shaykoo yudraju wax lagu duuduubto oo yulafu wax lagu duuduubto wlkursufu kursufku alqunu waa cudbiga ama suufka wاlqasatu qasada an takhruja waa inay soo baxdo qasada xaa loola jeedaa an takhruja waa inay soo baxdo alqutnatu suufkii gabadhu isku baarayday in dhiiggu ka gooyo in kale aw ilkhirqatu ama calalkii iyo maradii ay isku baarayday allatii taasoo taxtashii ay gashanaydo isku baaraydo bihaa calalka alxaa'idu gabadha caadada qabta kaannahaa qasatun sida biyo iyadoo ah baydaa'aw cad oo laa yukhaaliduhaa uusan dhex gelayn sufratun wax oo jaalla jaallaa aysan ku jirin ama boorboor fiihi xadiidkan waxaa ku sugan anna sufrata biyaha gaduudku ku jiro fii zamaanilxaydi wakhtiga caadadu socoto xaydun isaguna waa xayd wa fiihi waxaa kaloo xadiidkan ku sugan oo xugun ah maa shaygii kaana ay ku sugnaayeen calayhi korkiisa nisaau saxaabati dumarkii saxaabada wataabiciyaad gabdhihii taabiciyaalka oo min xirsihinna dadaalkooda ah calaa tacallumi diinihinna diinkooda inay bartaan ay ku dadaali jireen wa addaa'i lwaajibaati waajibaadka inay gutaan ay ku dadaali jireen calaa dariiqati saxiixati dariiqa saxiixana ay ku gutaan dariiqadaasoo almardiyati ee raadi laga yaho ilaahay raadi qaala alxaafid ibnu cabdilbari wuxuu yidhi raximahullah fi listidkaar kitaabka istidkaarka wuxuu ku yidhi fii xadiidi caaishata xadiidka caaisha waxaa ku sugan oo laga qaadanaa maa shaygii kaana ay ku sugnaayeen nisaau salafi salafka dumarkiisa calayhi xukunka korkiisa maa wasfigii kaana ay ku sugnaayeen nisaau salafi salafka dumarkiisa calayhi wasfiga oo min alihtibaali dadaalka ihtibaalku waxa weeyaan waa murugo in shayga laga murugo oo min alihtibaali ka murgid ah biamri diini arinta diinta ay ka murgaayeen arintooda diinta aad ayay muhiim ula aheed maxaa qalad ah waxaa qalada ah gabadhiyo daahir noqoto dhiiggeedii mar hore goy uun salaad tukay waa qalad oo isna weli kaama go'in maxaa kaloo qalad ah dhiiggiiyoon go'in gabadha inay tukato waa qalad ila salaad waka ansixme waaba xaaraana marka waxay kaloo ku sugnaayeen gabdhaha salafku wa su'aali man qof inay weydiistaan yadmacna ay rajaynayaan biwujuudi cilmi maa shay cilmigiisa inay ka helayaan ashkala calayhinna ishkaal geliya cindaha hortiisa qofkii ay ka rajaynayaan waxa ishkaal geliya cilmigiisa inay ka helayaanna waa weydiisan jireen gabdhihii salafka oo saxaabada iyo taabiciyaalka iyo wa su'aali man qof inay weydiisan jireen macna ay ka rajaynayaan biwujuudi cilmi maa shay cilmigiis inay ka helayaan ashkala calayhina ishkaal geliya cindahu agtiisa ay ka helayaan wahaakadaa sidaasuu ahday almu'minu qofka muuminkaa ah, mubtahilun waa qof ka murga biamri diinihi diinkiisa arrinkiisa muuminku arrinta diintiisa waa ka murgaaho waa ku dadaala fa huwa diinku ra'su maalihi waa qofka raasulmaalka waa lahaa hantida asalka qofku markuu ganacsana hantida lafaha ganacsiga ku bilaaba raasulmaala laydha wixii dheeraadana faaiida laydhaah diintu waa qofka muminka raasulmaalkiisi waa lafihiisi waa lafihiisi kamaa qaala xasanu sida xasan basri uu yidhi rasu maali lmumin qofka muminka raasulmaalkiisu diinuhu waa diintiisa waa diintiisa laa yukallifuhu ugama tago marka firixaal alaabta ugama soo dhex tagto guriga ugama soo tagto gurigiisa ugama soo tagto diintiisa ee hadduu masjid joogo hadduu dariiq joogo hadduu diyaarad saaran yahay hadduu xafiis joogo hadduu suuq joogo qofka muminka diintiisa waa ku dhaqma ee qof markuu masjidka joogana cajaa'ib laho moodo inuu ilaahay ka baqaa markuu ka baxana diintii masaajidka uga tagana ama guriga uga tagana ee dadka diin xumo kula dhaqma ee qof muuminoo saxa ah qofkaas ma ahan walaa ya'tamanu kuma aaminto calayhi diinkiisa alrijaala dad rag kuma aaminto hebelaa diinta iga wakiila hebelaa noo haya diinta anuguna iska salaxsana maya adiga keliga adoo qaabana cagcada aakhira lagu weydiinaa diintaada waa inaad adigu ilaashataa hebel naftiisuu diinta u haya keliya asaga hebel wuxuu kaa caawin kara hadduu diinka kaa aqoon roon yahay masale heble iiga war laakiin annaga culummada diinta noo hayda annaga maya maya ma qof walba waxaa rabaa naftii nafsii diintaada ka barowa ku dhaqan wixii ishkaalku ka geliya kaliyaha ad weydiisan karta culammada ee culummadu ayagaa naftoodii alla u adna naftaadiyaa lagu raba ee inaad ka tumato oo aad tidhahdo aniga xilligama saarno diinta dadaan noo haya saxma